بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد تسهيل طرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهية أما في الأصول الفقهي fi usuuli اfiqhi kitaabka aynu maanta biidn اllaahi tacaala aynu bilaabanayno waa kitaab kii inoo dhammaaday oo nadmi loo bedelay isla kitaabkii inoo dhammaaday unbaa nadmi laynoogu bedelay waxay ka dhigan tahay oo kale inagoo waraqaadkii uun mar labaad dib ugu laabanayna bay ka dhigan tahay isla waraqaadkii uman dib ugu laabanaynaa usluubkii hore usluub ka duwanna waynu u arkaynaayo hadduu nasri ahaa kitaabkan hadda aynu arki doonaa waa nadmi magiciisa waxaa loo yaqaanaa kitaabkan tashiilu duruqaat linadmi alwaraqaat tashiilu duruqaat linadmi alwaraqaat tashiilu duruqaad oo kitaabkanihi wuxuu nadminayaa waraqaadkii waraqaadka kitaabka magiciisa waraqaadka la yidhaah oo culimmadu ay yidhaahdeen wuxuu la magac baxay muqadimada markuu marayey buu yidhi haadihi waraqaatun tashtamil buu yidhi waraqaadkaasun baa loogu magac daray kitaabka waa warqado kitaab aad u yar aad u yar aad u yar buu ahaa oo warqado ah oo cilmigan usuululfiqiga ku saabsan ha yaraade ee culimmadu waxay yidhaahdeen kitaab aada u faa'iido badan weeye maalan xadaab haddaynu soo qaadano kelmaddii uu ka yidhi waa nin madhabka maalikiyada ah oo kitaabkan waraqaadka ah oo sheekh shaafici uu qoray ayuu sharxayaa wuxuu ihi markuu ka hadlayey waraqaadka waa kitaabun sagura xajmuhu wa cilmuhu wa nafcuhu wa barakatuhu ereyadii uu isticmaalay bay ahaayeen wuxuu ihi kitaabun sagura xajmuhu muuqaalkiisu uu aada u yaryahay faculo ayuu isticmaalaya intan wasanku waa facula kitaabun saura xajmuhu waa kitaab muuqiisu uu yar yahay kaura cilmuhu cilmiga uu xambaarsan yahayna uu badan yahay caduma nafcuhu faa'iidadiisuna ay weyn tahay daharad barakatuhu barakadiisuna ardayda ay ka muuqato markaaba ardayga loo bilaabo ee yaro eega ee ilmaam u yeesha wuxuu is arkayaa isagoo adiladii fiqiga wax badan kala saarsaaraya oo odhanaya kani waa caam kani waa khaas kani waa can aayaddan aayaddaa kalaa takhsiisisay aayaddan aayaddaasi qeyd bay u tahay xadiidkan xadiidkaasaa takhsiisiyey ama nasakhay ama qeyd isku ah. markaaba waxaad arkaysaa kiio adilada baxigeegii ardaygii uu dhexgelayo kolka waa daharad barakatuhu bay culimadu yidhahdeen haddaba kitaabkani wuxuu la mid yahay un waraqaadkii ka horreeyey waa shan iyo toban baab shan iyo toban baab ayaa lagu dhiganaya bilowga hore mooyaane waxa weye ugu yaraan inuu shan iyo toban cashar noqdo un weeyi markaa hadaba shan iyo toban cashar ama shan iyo toban fadhi oo min saacada inuu noqdo shan toban fadhi oo min saacada waxaa lagu dari karaa shan cashar meelaha oo dheeraad ka noqon kara oo muqadimada iyo maxaanku idhaha hordhacyada culimadu ay yidhaahdeen waa loo nisbayn karaa waraqaadka laftiisaa shan iyo toban baabahaa baabkii aqsaamulkalaam aynu ku dhigannay iyo baabulamri iyo baabunahyi iyo alcaam walkhaas iyo almujmal walmubayan iyo aldaahir walmuawal iyo alafcaal iyo annaasikh walmansuukh iyo alijmaac iyo alakhbaar iyo alqiyaas iyo alxadru walibaaxa iyo tartiib اladila iyo almufti iyo axkaam اlmujtahidiin shan iyo tobankaa baab ayuu noqonaya kitaabkana aad baa loo sharxay welibana madaahib kale duduwan baa kale ayaa sharxay shaaficiyadu intaasoo sharax bay ku maalikiyadu intaasoo sharax bay ku xanaabiladu intaasoo sharax bay ku laakiin xanafiyadu ma xasuusto xanafi sharxay xanafiyada ma hubo sababtuna waxa weeye xanafiyadu iyagu dee qaacidada xagga usuulka waa lagu kala duwan yahay usuulka halka usuulka inta la qaato fikiga laga qaato usuulka ee axkaamta lagu salayna laysku salaynayo daliilka caamkii wuxuu sheegayo axkaamtii fikiga ee tafsiiliga ahayd lagu salaynayo iyagu fikigay horreysiiyaan xanafiyadu markay usuulka ka soo siibtaan ay ku odhanayaan qaacidadii fikigee noocaa ahayd tu usuula aynu ka samaysa waa lala yaabay waa gurigoo agga hore agga sare lahor dhisayo suurtagal may tahay guriga in agga sare lahor dhiso oo la yidhahdo inta asalka aan hala dambeysiiyo way yaro adag tahay kitaabka hadaba tasiilu duruqaadka waxaa iska leh khayr allaha siiye sheekhii camriidi la odhan jiray camriidi ma aha cimriidi oo caynka lama kasrinaya sida mashhuurka ah waa camriidi oo caynkaa la fadxinaya sheekhaa camriidi ama sharafudiin sheekhii la odhan jiray sharafudiin yaxya alcamriidi waxaa la yidhaahdaa waa sharafudiin yaxya bnu sheekh bedrudiin muuse bnu ramadaan ibnu cumayr ashahiir bilcamriidi waxaa loo nisbeeyey waa nin ree masar ah oo ree masara buu ahaa camriida baa loo nis loo nisbeeyey oo tuuladaas ah ay deganaayeen sheekhu inta badan hordhacyo badan iyo culimmadu kamay bixin jirin iyo tacriif dheer waayo wuxuu ahaa nin aada ikhlaaskiisu u badan yahay kitaabka markuu qoro mararka qaar buu magaciisa saddexan la garan waayi jiray oo culimada qaarkood ay odhan jireen magacood saddexan yaa garanaya laisweydiin jiray majhuul ma ahaynoo dee lama garan la'ayn si kuliyana laakiin waxaa laguu sheegaya kitaabtan uu qoray markaas dee agga hore kagama qoraynin oo kas inaad ka soo hesho ayaa iska adkayd ilaahayna wuxuu u fudaydiiyey camriidi kitaabta jirta inuu nadmi u bedelo taxriirkii eh, eh, shaykhulislaam zakariya sheikhii la odhan jiray uu lahaa kitaabkii ataxriir nadmi buu u bedelay oo taysiir buu u bixiyey waa kitaab fiqhi ah oo taxriirkii weynaa lagu nadmiyey oo runtii aad iyo aad ardayga maxaanku idhaahdaa dee nadmigaasoo kale hela wax badan uu ka faaiidayo waa taysiir isagaa sheekhu nadmigaa bedelay kitaabkeenna abushujaaca loo yaqaano kitaab nadmiya oo ilaa kun bayd oo dhodhow ah kun bayd ah ayuu u bedelay uu u bixiyey nihaayatu tadriib nihaayatu tadriib buu u bixiyey waa markuu abushujaaca nadminayey kitaabkeenii ajruumiga ee naxwaha ahaa nadmi buu u oo nadmu lajruumiy loo yaqaan ama nadmu lajruumiya oo camridigeenii yaraa ahaa ama camridiba iskaga magac dheer kitaabkan usuululfiqigeen hadda maanta marayno sheekhu nadmi buu u bedeley oo tashiilu duruqaat ayuu u bixiyey tashiilu duruqaat nadmiga uu u bedelay kitaabkeennan baxrigiisu waa baxrurajzi wey baxrurajzi abyaaduna laba boqol iyo koob iyo toban bayd ama laba boqol iyo labiyo toban bayd inahaasay culimadu ka dhigaan inuu kitaabku yahay laba boqol iyo koob iyo toban bayd ama laba boqol iyo labiyo toban bayd meelaha inuu nadmigiisa iyo gebaygiisu noqonayo baxrigiisuna waa baxrurajzi nadmigiisuna aad buu u fudud yahay oo qof kastaa wuu iska akhrisan karaabaa la odhan karaa cid u ku adkaan karaaba iska yar iminka maalan laba kitaab haddaan isag dhigno oo fiqiga ah kitaabkan zubadka ah ee eh, eh, haddaan kitaabkan zubadka ibnu raslana soo qaadano zubadka haddaan eegno nihaayatu tadriib oo camridi leeyahayna aynu eegno markaad cibaaradooda qiimaynaysid wuduuxulmacnaa qodobkaa markaan qiimaynayno wuduuxulmacnaa wa suhuulat lcibaara waa cirka iyo dhulka isku jiraan hadda cirka iyo dhulka labadaa kitaab waa laba kitaaboo alfiye ah waa laba kitaaboo fiqiga ku saabsan waa laba kitaaboo markaad eegayso tacbiirka siduu macnuhu iska waadix yahay ayna isku dhoweyn waxaa soo raaca kitaabka bahjatulmardiyaha la yidhah ee nadmiga ee fikiga ah kitaabkaasaa isna aad iyo aad u cibaaro fudud ardaygu hadduu bahjatulmardiyaha iyo nihaayatu tadriibka iyo waa kutubta aadka iskaga fudud halkii naxwaha aan kawaakibka gelin jirnay ma xasuusatiin kawaakibka waxaynu odhan jirna wakti baad u baahan tahay halkaa kutub fikio kuugu jiraysa ayaa jirta oo haddaad fanigan fikiga wax ka barato aan lagu odhanaynin qasab waa inaad eh, qasab haddana sheekh ayuu kaaga xidhan yahay mar kasta aan lagu odhanaynin kitaab macnihiisu iska waadix yahay oo qof kastoo akriya waxa loo jeediy waxa looga jeedaba uu fahmayo aad bay iskaga badan tahy waana sheekhan cibaarooyinkiisa ayaa khayr allaha siiye sidaa u badan haddaba maadaama waraqaadkii nadmigiisii uu yahay oo iska waraaadun waraqaadunu iska noqonayo waxaa lagama maarmaana inaan cashirkeenna intii hore uu ahaa in yaroo muga aan ku darno inaan sidii horean u sharaxnay waxoogaa markii hore alfaadda ardaygu inuu macnaha isku hagaajisan karaan dadaa xooga siinayna alfaadan ha isku agaajista ardaygu hadda waa inaan sharxii waxoogaa sharxa ku darnaa hadday tahay masaa'il khilaafiya hadday tahay maxaanku idhaahdaa culimada usuulku siday aragtidoodu tahay inaan waxoogaa aynu yaro eegno oon ka uu ka yaro duwanaado keenii hore ayaa lagama maarmaan ah waxaa la yidhaahdaa almabaadi alcashara ayaa lagama maarmaan iyo daruuri u ah nin kastoo fani bilaabaya usuululfikiga haddaba waynan mabaadidiisii casharada ahayd ogaanaa almabaadi alcashara almabaadi alcashara waxaynu ogeyn ama kutubta naxwahaba aan ku dhiganay ina mabaadi kuli fanin cashara alxadu wاlmawduucu uma hamara wafadluhu wanisbaة wاlwaadicu alismu اlistimdaadu xukmu shaaricu masaa'ilu wاlbacdu bilbacdi اktafaa waman dara ljamiica xaaza sharafa gabaygaas oo ka hadlaya almabaadi alcashara almabaadi alcashara fani kastoo la bilaabayo hadday hordhac u noqon waayaan fanigaa waxbaa ka dhinaanaya ardaygaa waxbaa ka dhinaanaya almabaadi alcashara haddaad xisaab bilaabanayso waa lagaaga baahan yahay almabaadi alcashara haddaad tafsiir bilaabanayso waa lagaaga baahan yahay haddaad fiqhi bilaabayso waa lagaaga baahan yahay haddaad sarfi bilaabayso waa lagaaga baahan yahay almabaadi alcashara waa shay ina mabaadi kuli fanin cashara alxadu wاlmawduucu uma hamara wfadluhu nisbaة wاlwaadicu alismu اlistimdaadu xukmu shaaricu masaaئil wاlbacdu bilbacdi اktafaa waman dara اljamiica xaaza sharafa ma haysatiin kitaabkii sheekh ibn cuthaymiin ma qoraya ma qorayo almabaadi alcasharaba almabaadi ma sidaba ma qorayaba miya almabaadi cashara almabaadi cashara waa lagama maarmaan inay shuraaxdu yaro taabtaan almabaadi alcashara lagama maarmaan weeyaan inaynu helno sax weeye haddaba almabaadi alcashara marka laga hadlayo ii dhiiba midh aynu iswaafaqsanaano haddaad haysiin almabaadi alcashara keennaa qoraya waa fawsaanka miyaa waa sax weeye almabaadi alcashara bal aynu yaro eegnoon carabka sidaa u yar marino waa bogga labiyo soddonaad buu ku qorayaa keen kanan haystaaba wuu qoraya anigae laakiin midaad haysiin baan doonayey oo aynu iska waafaqi karayno waxaa culimmadu ay yidhaahdeen usuululfiqigu xad buu u baahan yahay tacriif buu u baahan yahay tilmaan maxaa lagu tacriifiyaa usuululfiqiga cilm yubxaثu fi adilaة اfiqhi alijmaaliya wa kayfiyaة اlistifaadaةi minha wa xaali اlmustafiidi waxaa la yidhaahdaa usuululfiqiga laba tacriif in la siiyaa fiican mar waxaa lagu tacriifinayaa isagoo tarkiibkiisa la eega ayaa ajzaadiisa la tacriifini usuul waa maxay fiqhina waa maxay kaa kitaabkeenaynu ku marnay marna isagoo sidan ah oo laqab ah oo fanigan usuulfiqigaa ah magac u abaa la tacriifini usuululfiqigu haddaba waa cilmun cilmi yubxahu lagu baadho oo lagu barto yubxahu haddaynu halkaa ugu dhawaaqno waa lagu baxhiyo ama cilmun cilmi yabxahu baxhiyaya fii adilati اlfiqhi fiqhiga adiladiisa adilat اlfiqhi baa la baxhiyaya daliiladii fiqhiga haduu yahay daliilkaasi aayaadkii qur'aaniga ahaa iyo haduu yahay daliilkaasi axaadiistii nabowiga ahayd iyo haduu yahay daliilkaasi ijmaacii ummadda iyo hadduu yahay daliilkaasi qiyaaskii adiladaasaa la baadhaya cilmu waa cilmi yubxau lagu baxhiyo fii adilati اfiqhi fiqiga daliiladiisa fiqhiga daliilkiisa ayaa cilmigan lagu baranaya welibana daliilka tafsiiliga ama aha waa adilada alijmaaliyati ijmaaliga ah waa daliilka ijmaaliga ah maala aqiimu salaata ilaahay markuu yidhaha subxaanahu wa tacaala macnaheegu waa salaada ooga salaaddu inay waajib tahay daliilka aynu ka qaadanayna waa kee aqiimu salaata saw kama qaadanayno salaada ooga saw ma aha waa daliil tafsiiliya kaa usuululfiqiga laguma barto aqiimu salaatadaa laguma barto waa daliil tafsiiliya eeg usuululfiqiga waxaa lagu bartaa adilada ijmaaliga ah sida amar oo dhan almru almuطlaq yaqtadi اlwujuub usuulfiqiga kaasaa lag ijmaaligaa lagu baranaya almru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub haddaba amarku inuu waajib keeno usuulkaa lagu baranaya lagu baranaya waana kuliyi oo waa shay ijmaaliyaho waxaa iska soo gelaya almru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub aatu zakaata iyo aqiimu salaata iyo waxyaabo aad u tiro badan qaatilu ladiina amaradii oo dhan baa halkaa soo gelaya almru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub kolkaa kaa sidaa kuliyiga ah ayaan ugu baranaynaa usuulfiqiga daliilka kuliyiga aan baranayna waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo alamru mulaq yaqtadi wujuub maxaa iyada lafteeda daliilu ah amarka mulaqi inuu waajib keeno xaggee laga keenay iyada lafteeda de waxaynu ognahay meelo badan falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna buu ilaahay leeyahy ha ka digtoonaadaan kuwa nebi maxamed amarkiisa khilaafaya inay musiiba ku dhacdo fitno inay ku dhacdo waxaa la ogyahay amarka nebi maxamed oo la khilaafo fitno inay kugu dhacdo ayaad ku mudanaysa cuquuba kugu dhacaysa haddaba sunnaha maa laysku cuquubeeya horta amarku xaaraan ma noqon kara wa xaaraana diintu mayna amri kartaa laynama amri kara xaaraan karaahiye ma layna amri karaa maya xaaraan iyo karaahiye iyo mubaaxtoona ma aha waxaynu ognahay amarku derajada u sakayso u qaataa inuu sunno yahay ama hee waajib inuu noqonayo haddaba sunaha maa la isku ciqaabaa sunaha maxaynu ku tacriifinayni maa yuhaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarki ilaahay aayaddaa ciqaab buu ku sheegay haddaba ninka amarka jebiya maxaa loo fahmay amarkaasi inuu maxay yahay markaa amarku inuu wujuub yahay baa markaa loo fahmay nebigu xadiid kaloo saxiixa wuxuu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummati haddaanan ka baqi lahayn inaan ummadayda dhibo la amartuhum bisiwaak ama cinda kuli wudu ama cinda kuli salaa haddaanan ka baqi lahayn ummadayda inaan dhibo waxaan amri lahaa cadayashada markay salaada gelayaan ama ay weysaysanayaan haddaba u fiirso mar haddaanan ummadda inaan dhibo ka baqi lahayn caday baan amri lahaa buu nebigu yihi dhibkaasi waa maxay cadaygu haddii layna amri lahaa waajib buu isku bedeli lahaa hadda waa maxay cadaygu waa sunne kolkaa martabadaa sunanimada ayuu dhaafi lahaa amarkaasaana inoo faaideynaya inu laamartum buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam laamartu amarku kolkaa inuu hadduu in wujuub keeno way iska caddahay hadduu qariino watana dee amar qariino wata waa la yaqaana qariinadaa la raacaya cilmiga usuululfikiga loo yaqaanaa waa cilmun cilmi yubxau lagu barto oo lagu baadho fii adilati اlfiqhi fiqhiga daliiladiisa alijmaaliya ijmaaliga ah ko iyo wa kayfiyat اlistifaada sida qaabka looga faa'iideysanayo minhaa adiladaa qaabka looga faa'iideysanayo hadaba kayfiyat listifaadadu eeg mararka qaar baad arki kartaa nin daliil deliishanaya oo qadiyad iyo xukun u deliishanaya oo daliilkan iyo xukunkani ayna iswaafaqsanayn daliil wuu wataa oo shaygan uu sheegaya ama waa aayad qur'aana ama waa aaadii xadii nabawi rasuulka laga warinayo sal اlahu alيه wasalam laakiin xukunkan uu leeyahay xukunkan waxaan ka qaadanayaa aayadda ama xukunkan waxaan ka qaadanayaa xadiidka aayaddanuu wato iyo xukunkan uu leeya waan qaadanaya ismaba waafaqsanaba way dhacdaa waa qofku markuu ducfi kaga jiro kayfiyatulistifaadada sidee haddaba looga faa'iidaystaa adilada oo axkaamta looga dhashadaa axkaamta ama ha ahaada wujuubka ama ha ahaada sunnaha ama ha ahaado xaaraanta ama ha ahaado karaahiyada ama ha ahaado ibaaxada sideebaa adilada axkaamta looga dhaliya faniganaynu ku baran doonaa biidn اllahi tacaala wa kayfiya stifaadai minha sida looga faaiideysanayo wa xaalilmustafiidi iyo ninka mustafiidkaa ah xaaladiisa isla halkaa markaan marayno culimada usuulku waxay durtabo farta ku fiiqeen ardayow usuulkaagu inuu saddex tallaabo ku xidhnaanayo usuulkaaga midhaysigiisu saddex tallaabo berashadoodu ku xidhnaanaya ka koobaad waxa weeye barashada aad barato aladila alfiqhiya alijmaaliya adilada fiqiga ijmaaliga ah waa inaad barataa ka labaadna waxa weye kayfiyat listifaadati minha daliilada sida looga faa'iidaysanayo waa in dee axkaamtii alfaadoo kale la bartaa cumuumkii iyo khusuuskii iyo ilaaqii iyo qeydkii iyo waa in waxyaabo badan oo dhinacaaya la bartaa kayfiyat listifaada waa tallaabada labaad tallaabada saddexaad xaalulmustafiid weeyaano ninka mustafiidkaa ah xaaladiisii oo ilaa maca almujtahiidkii uu soo gelayo halkaana waa inan sifaadkaana aynu halkaa ku baranaa saddexdaa tallaabo ayuu usuulkaagu iskugu jiri doonaa tacriifkanaad kasii arkaysaa inuu saddexdaa iskugu jirayo qodobka koobaad ee ah tacriifka usuululfiqigu horta wakaa mawduuciisu waa maxay usuulku horta halkuu ka hadlaa ma wuxuu ka hadlaa kelmaddan hala godo kelmaddan hala kordhigo ma wuxuu ka hadlaa wasankani waa nooca wasankan kale waa nooca ma wuxuu ka hadlaa macnaha noocaasa Eh, waa loo yaqaanaa majaaz may waa loo yaqaanaa xaqiiqa may ma wuxuu ka hadlaa maxaan ku idhahda xadiidkaasi waa daciif may waa xasan may waa halkuu ka hadlaa usuululfiqigu xaguu inagala hadlaya cilmigan usuulku mawduuciisu waa ma halka loo dejiyey wa mawduucuhu cilmigan mawduuca loo dejiyey aladila waa deliilada almuusilatu ku gaadhsiinaysa ilaa macrifati alaxkaam axkaamta inaad barato asharciyati ee sharciga ah axkaamta sharciga ah adilada ku gaadhsiinaysa inaad barato weeyaan horta iyo wa aqsaamuha qaybaha ay leedahay iyo wakhtilaaf maraatibiha maraatibtoodu tartiibuladila baynu ogeyn wakhtilaaf maraatibiha maraatibteeda sida loo kala horraysiinayo wa kayfiyat اlistidlaali biha qaabka loo deliishanayo maca macrifati xaali mustadil ka deliishanayana waa inaad hadda tilmaamihiisa taqaan kaku odhanaya xukunkaa waxaan ka dhashaday aayaddaa ama waxaan ka soo saaray xadiidka tilmaamu iska le tilmaamihiisa waa inaa faa'iidada iyo amarada fanigani uu leeyahay waa maxay haddaanu usuululfiqiga baranno maxaynu ka faa'iideynaa faa'iidada aan ka faa'iideyno usuululfiqiga berashadiisu culima waa maxay maxaynu fanigan berashadiisi ka faa'iidi waa tallaabada saddexaad oo amaratuhu wa faa'iidatuhu baa la yidhaha waxaa kamida culimmadu tallaabooyin badan bay sheegeen ilaa lix tala ilaa sidaynu arkayno sheekheennu ilaa afar tallaabo oo usuulu fikiga laga faa'iido ayuu halkan inoogu qoray alqudra karti iyo awood ayaad u yeelan cala istinbaadi alaxkaam axkaamta inaad soo dhashato asharciyati ee sharciga ah calaa ususin saliima adigoo welibana xeerar fayow ku dul socda xeerar fayow adigoo ku dul socda ayaa lagu odhanayaa si fiican baad xukunkan aayaddaa uga soo dhashatay si fiican baa lagu odhanayaa xadiidkan si fiican baad xukunkaa uga dhashatay wuxuu leeyahay yaquulu shaykhu اislaam ibnu taymiya raxmat اllaahi tacaala calayhi ina almaqsuuda min usuuli اfiqhi horta usuululfiqiga waxaa looga qastaya ayay ujeeddadiisuba tahay an yufqaha waa in la fahmo muraadullaahi wa rasuulihi bilkitaabi wa sunna nebi maxamed iyo ilaahay waxay uga jeedaan xadiiskan wuxuu nebigu uga jeedo ama ilaahay aayaddan wuxuu uga jeedo inaynu fahanno taa weey waa faa'iidada iyo midhaha aynu kolka ka faa'iidaysanayno saddex qodob oo kale ayuu sheekhu halkaasii tiriyey oo faa'iidada aan ka faa'iidaysanayno cilmiga usuululfiqiga ah ah tallaabada afraad nisbatuhu ilaa gayrihi usuululfiqiga haddaynu u nisbayno culumta kale maxaa ka dhexeeya usuululfiqiga iyo culumta kale farqiga udhexeeya waa maxay su-aasha ayaan isweydiinaynaa usuululfiqiga iyo culumta kale nisbada udhaxaysa tale waa maxay martabadoodu waa maxay waxaa la og yahay oo halkan aynu arkaynaa fiqhigu wuxuu iska leeyahay usuul sidii naxwihii oo kale iyo usuulu nax jira sidii naxwaha oo kale culuumulxadiidka xadiidkii oo kale iyo dee usuulbaa isna xadiidkii waxaa loo dejiya culuumulxadiid mustalax naxwihii usuul kuliyiah fiqhigana usuulkana loo dejiyey kolka nisbadiisa waa almubaayana walmukhaalafa culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaa laga faa'iidaysanayaa inuu fiqhigu usuul uu ku taagan yahay ama uu ku fadhiyo inuu leeyahay baa laga faa'iidaysanaya fadliga iyo qiimaha uu leeyahay talow usuulkani muxuu noqon in diinta la fahmo axaadiistii ammaanaysay ee ku soo aroortay sida xadiiskii bukhaariga man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi diin qiimaha iyo darajadaas soo gelaya oo isaga laftiisu usuululfiqigu waa fahankii diinta ayuu ka mid yahay oo kuwaasaa tilmaamaya waadica dejiyey yaa ugu horeeyey oo usuululfiqiga wax ka qora waxaynu ognahay saxaabadii nebi maxamed iyo taabiciintiiba waxa weeye usuululfiqiga way yaqaaneen laakiin usuululfiqigu mushaafuhu ahaa mushaafuhu debnaha lagu sidii naxwahaba loo yaqaane debnaha loogu kala qaadan jiray hadalkooga oo dhan marka xukun la sheego xeerkan aynu usuululfiqiga ku baranayno ayay iska yaqaaneen oo ilaahay subxaanahu watacaala luqadoodii saliiqada ahayd ayay ka qaadanayeen markaaba luqadoodii iyadoo naxweysan iyadoo sarfaysan iyadoo balaaqaysan iyadoo usuululfiqigi markaaba waxaan oo dhan way iskaga abuurnaayeen laakiin markii muslimiintu ay bateen ee dad aan luqa alcarabiya aqoonin ay islaamka soo galeenay daf soo yidhaahdeen ay qaarkood madax iyo maamul iyo hogaanba u noqdeen ayaa luqadii sidii la doono dhinacii la doono lagaga tegey dhinaca la dhinacii la doono markii lagaga tegey dhinac kaste dee loogu dhuftay ayaa laga baqay luqadda fahankeegii inuu lumo markaasaa la yidhi xeerarkii luqadda haddaba ha la qoro si ummadaha dambe iyo jiilalka dambe ay inooga faa'iidaystaan usuululfiqhiga haddaba waxilligaa saxaabada iyo wuxuu ahaa mid iska mushaafaha ah oo laakiin kutub ka qorani oo jirta ayna jirin imaamu shaafici labadii boqol iyo afar markay hijiradu ahayd meelaha ayuu geeriyooday baan filayaa boqol iyo kontonkii ayuu dhashay boqol iyo konton xilligaa boqol iyo kontonkii ayuu dhashay imaamu shaafici oo boqol iyo kontonkii dhashay labadii boqol iyo afartiina dhintay ayuu noqday ninka koobaad ee fanigan kitaabkii koobaad ka qora kitaabkiisa arisaala ayuu qoray fanigaa haddaba imaamu shaafici cidi ugama horeynin marka la eego qoristiisa iyo diiwaangelintiisa madaahibku bay noqdeen madaahibku labuunbay noqdeen maalikiyada iyo xanafiyaduba shaafici bay raaceen oo waxa weeye usuululfiqigu wuxuu noqday usuul marka hore ardaygu iyo dadkaa dee qofku ay munaasib tahay inuu iyaga ka fikiro uu iyaga fahmo kadibna qawaacidkii fiqiga laga saar ama loo daliishado saddexdaa madhabba saasay isku waafaqeen inay kani asalkii yahay fiqiguna furuucdii uu noqonayo oo laga dhashanayo halka xanafiyadu ay isdaba mariyeen marka hore iyagu ay fiqiga barteen ay kadibna leeyihiin fiqigii masaladii madhabiyan agtooda haabitka u ahayd aynu ka jiidano ama aan ka dhambalano qaacido usuululfiqhiya halkaasay la mareen iyaguna kolka waxaynu ognahay culimo asalka marka la eego fannigan culimada ugu aqoonta badani horta waa madhabka shaaficiyada weeye kutubtan ugu qiimaha badan ee laga qorayna waa kutubta nimankaasi ay qoreen weeye waa usuululfiqhi markaan doonayno sidaa darteed waxaad arkaysaa hal kitaab oo usuululfiqhiya oo saddex madhab ama laba madhab ay sharxayaan laba madhab oo kala duwan baa sharxaya usuululfiqigu waa qaaciide guud qaaciidadaa guud ee halkan laguu dhigay ee la doonayo inay ama asal yeelato xadiisa ama asal ay yeelato aayad ah ee laguu sugay ayaa la doonaya haddaba waxyaabaha loo daliishanayo ee fiqiga ah inaynu halkaa kala baxno iminka jumculjawaamica oo kale waxaynu arkaynaa raggan isku madhab ahayn oo sharxaya hal kitaab baad arkaysaa oo laba sharax ka kooban oo kanina uu shaafici yahay kanina uu maaliki yahay baad arkaysaa waa waa jamcu jawaamica oo qura masaa'ilkii madaahibku ay ku khilaafsanaayeen nin kastiba madhabkiisu siduu yahay buu ku sharxi doonaa waad arkaysaa kolkaa jamcu jawaamici baad arkaysaa inu nina usaa u sharxayo kelmadda qaacidada nina u qaacidadaa sharaxa kale ka bixinayo ha la yaabin waxa weeye ninba madhabkiisii baa la fogaaday uu la baydhay haddaba waxaynu haynaa waadicu inuu ahaa imaamu shaafici moxamed ibnu idriis ashaafici raxmat ullaahi tacaala calayhi oo boqol iyo kontonkii dhashay labadii boqol iyo afartiina geeriyooday kitaabkiisa risaalada ah waa kitaab madbuuca oo hadda magaalada aynu ka helayno kitaabkii koobaad ee faniga laga qoray ayay noqotay fanigan magiciisa ama magaca loo bixiyey cilmu usuuli اlfiqhi baa la yidhaahdaa cilmu usuuli اlfiqhi ayaa la yidhaahdaa istimdaadka halka laga soo dhambiil qaatay ee laga soo dhuxul qaataa waa cilmiga tawxiidka iyo cilmiga luqadda carabiga ayaa laga soo qaataa qaataayo laga soo dhambiil qaataa iyo sidaynu ognahay waaridkii ama aayaadkii ama axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aayaadka iyo axaadiista xil cilmigaa tawxiidka ay culimo badan yidhahdeen halkaa un ha soo gasho sharcigu xukunka uu ka qabo ama xukunka sharciga ee sharcigu uu ka qabo haddaad kelidaa meel ku nooshahay fardulcayn buu kugu yahay inaad barataa haddaad kelidaa ku nooshahay ama aad doonayso min ahli اlijtihaad wاlfutya inaad noqoto ummadda inaad u fatwooto ama ahlulijtihaadba aad u noqoto waajib buu kugu yahay inaad cilmigan aqoon u leedahay welibana waa cayni waa lagaala xisaabtamaya haddii kalena waa fardulkifaayo oo intii isku gobol iyo isku magaalo joogtaba fanigan dad yaqaanaa inay ku jiraan unbaa muhiim ah oo dib loola noqdo masaa'ilkiisa haddii la garan waayo masaa'ilka uu ka hadlo waxa weeye qaacidooyinka guud sida tusaale ahaan alamru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub qaacidada odhanaysa oo kale halkaa tobankii qodob ayaynu kaga baxnay sharaftiisay ragga qaarkood ku soo dareenoo sharaftiisu waa mawduuca uu ka hadlayo sharaftiisa uun ilain fiqi buu inagala hadlayaa fiqina sharaftiisa waa la garanayaa hadaba culimo lagama maarmaan bay inoo tahay almabaadi alcashara inaynu baranno oo fannigan ah ina mabaadii kuli fannin fanni kastee mabaadidiisu casharatun waa toban alxaddu waa xadkii oo tacriifkii ah walmowduucu iyo mowduucii wixii loo dejiyey uma hamaratu waa midhihii fannigu uu lahaa wa fadluhu waa fadligiisii wa nisbatu waa nisbaynta culumta kale loo nisbeeye loo duwo walwaadicu waa waadicii qoray alismu waa magiciisii alstimdaadu waa halkii laga soo dhimbiil qaatay xukmu shaarici waa sharcigu xukunka uu ka sameeyey ama sharcigu wuxuu ku xukumay halkaa waxaynu culima haddaba arkaynaa ama si toosa inoogu muuqata usuululfiqiga maalihii aynu eh, mabaadidiisii tobanka ahayd kitaabkeennan haddaynu soo noqonno nadmul waraqaadka culimada dhowr sharax laba sharax meelaha ayaynu haynaa mid waa kan shaykh ibnu cuthaymiin uu sharxay midina waxa weeye ladaa'ifu lishaaraadka ladaa'ifu lishaaraadka kitaabka la yidhaah oo uu sharxay sheekhii la odhan jiray cabdulxamiid labadaa kitaab ayaa intaynu hayno hadda ugu caansan ladaaif ishaaraadka iyo sheekh ibnu cuthaymiin sharixiisa labadaa sharax sheekheennu wuxuu ka bilaabanayaa sidaynu arkayno basmaladii wuu ka tegayoo xamdelada ayuu ka bilaabayaa alxamdu lilaahi qad adhara cilma اlusuuli lilwaraa waashhara calىa lisaani shaafici wahawana fahwa aladii lahu btidaaan dawana in sha allahu tacaala ayuu cashirkeennu maanta inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa aclam